bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan joognay baabu tacdiimi xurumaati اlmuslimiina wa bayaani xuquuqihim washafaqati calayhim waraxmatihim ayaan ku dhex jirnay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi ana rasuula allaahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tujinaayo linnaasi dadkii dadka uu tukinayo falyukhafif ha fududeeyo fa inna fiihim adaciifa maxaa yeelay mid tabar daran ayaa dadkii ku dhex jiro wasaqiima mid jiran ayaa ku dhex jiro walkabiira nin weyn oo odaya ayaa ku dhex jiro qof weyn wa idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo linafsihi oo u tukanayana falyudawil ha dheereeya maa shaaa intuu doonayo muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin wadalxaajati mid dan u saaxiibo markaa salaaddii usoo leexday oo dantiisi inuu sii raacda rabo kale ayaa dadkii ku jiro ayb xadiidku marka waxa uu tilmaamaya baabkan uu ka soo gelaya dadka muslimiinta in looga turo in loo turo maxaa yeeley qof waa yeeloon istaagi karin haddii lagu dheereeyo salaaddii looma turin soo maha qofka isagaa nacam marka meeshaasay baabka iska lahaanayaan nacam qofka tabarta daran ee daciifka ah, isagana waa yeelbayowna ahaanin qof jiro kasoo kacay oo kale oo aan istaagi karin oo isdhibay oo kale kaasoo kale marka inaan isagana lagu dheeraynin maxaa yeele waxaa ka imaanayo dhibkiisa ka dhalanaya meeshaas nacam qofka muslimkaana in la dhibo maxal uma aha mana loogu talagelin ayb haddii laakiin qofka uu keligiis tukanaya isaga isaa isxukumi karo falyudawil maa shaaa intuu doono markaa ha dheereeyo tadwiilka salaada la dheeraysto iyo salaada la gaabsadana waxay ku xiran tahay sida asalkaa sida nebiga caleyhi salaatu wasalaam salaada u tukan jiray ku xiran tahay sida asalkaa marka waa saas haddii laakiin ay arin uu soo darriyo wax dadka yacnii arin haddii uu arrin soo dariyo ama yimid ee soo gudboonaaday dartiis haddii uu jirana de markaa tadwiilkii kii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa laga sii gaabinaa markaas oo kale oo mathalan qof baa masaajidkii ku dhacay oo kale dhibaataa dhacday oo kale Eh, ama waxyaaba marka cunug cunug yar oo kale ooyey oo kale sida nebiguba yeeli jiray waa lasoo gaabsanaya markaa salaada nacam ayb oo intii hore waa laga gaabina imaamku inuu qof iska yacni aan dareen dadka ulahayn oo axwaasha dadka aan ka warqabin inuu ahaada lama rabo nacam qofka imaamka laga dhigaa qof yacni faqiiha inuu yahay weya nacam qofka faqiihuna waa qofka gara karo axwaasha dadka uu ku dhex jiro qofka garan karo nacam oo ilaa qof qabi iska oo iska wado un oo waxa masaajidka ka dhacaayo iyo waxaan ka dhacayninba aan la soconinba oo qof ooyinaayo iyo qof dhacay oo jiranoo geb dhulka ku yiri iyo aan midna aan yani milicsanaynin ma fiicna taasoo kale no waa laga fiican yahay wacan caaishata radia allahu canha qaalat in kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam inhu shaniye ayb inhu shaniye ismu marka intaan marka mukhafafa min athaqiila weeyaan isimkeedana marka waa damiiru shani inhu shaniye inhu shaniya kaana rasuulullaahi rasuulka wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalama layadacu alcamala layadacu inuu ka tegayo alcamala camalka waalxaal huwa isaga oo yuxibu jecel an yacmala bihi inuu camalkaas sameeyo muxuu uga tegayaa marka khashyata an yacmala bihi annaasu dadka inay sameeyaan cabsi uu ka cabsanayo daraaddeed ayuu uga tegayaa fa yufrada markaa lagu farad yeelo calayhim iyaga korkooda nacam markaa dadkiibuu u turayaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo uga naxariisanayaa camal ayuu jecel yahay inuu la imaado wuxuu uga tegayaa camalka waa iska daynayaa sababta u daynayana waxa ay tahay cabsi uu ka cabsanayo dadku inay ku camal falaan dabadeedna markaa ay ku noqoto waajib markaa uu ku noqdo hadhowna ay awoodi waayaan saasuu ka baqayaa nacam oo taasoo kale marka waxaaba ka mid ahay taraawiixdii saddex habeen ama laba habeen baa nebiga lagu daba tukaday wuxuu ka baqay haddii salaadan saa jamaacada loo yimaado hadhow in salaadii ay dadkii waajib ku noqoto dadkiina hadhow ay marka u tabarheli waayaan oo ay awood u yeelan waayaan hadhowna ay ku dembaabaan markaas ile waajib laga tegey bay noqonaysaaye nacam in hushaaniya kaana rasuulullaahi rasuulka wuxuu ah sala allahu aleyh waali wasalam yadacu alcamala inuu ka tegayo walxaal huwa isaga yuxibu jecel an yacmala bihi inuu sameeyo muxuu saa u yeelayaana khashyata an yacmala bihi khashyata marka waxay ku nasbisantahay mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajlihi nacam khashyata an yacmala cabsi ou ka baqaya darteed inay ku camal falaan annaasu dadkii fa yufrada calayhim lagu farad yeelo markaa mutafaqun calayhi wa canhaa radia allaahu canha qaalat nahaahum annabiyu sala allahu aleyh waali wasalama nebiga asxaabtiiba wuxuu ka reebay can ilwisaali soonka inay xiriiriyaan inay isku xijiyaan dhowr maalmood soonkeeda oo aanay waxba cunin oo aynan furin taa ayuu ka reebi jiray raxmatan lahum naxariis oo u naxariisanayo daraaddeed ayuu uga reebi jiray fa qaaluu waxay dhaheen innaka adiga tuwaasilu rasuulka ilaahi adigaba waad xidhiirisaa oo waxaad samaysaa wisaal wisaalku marka riwaayaadka qaar waxaa soo arooray ilaa iyo suxuurta waa laga fiican laakiin wisaalku waxaa weeyaan waa nebigu waa reebay sala allahu aleyh waali wasalama qofku laakiin ilaa suxuurta hadduu sameeyo oo qabla suxuur oo wax iska cuno iyada waxaa weeyaan sida fadliga badan ma ahan laakiin xaaraantii ama nahyigii nahyi nahyigii ma aanu jebinin qofku nacam sida axaadiista qaar ay tilmaamayso ilaa iyo waqtu saxar laakiin hadduu inta suxuurtii aanu afurin qofkii ounanna suxuuranin ee maalintii dambe uu soon ku qabto waxaa weeyaan qofku taa iyada waa mid laga reebay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam oo reebay innaka tuwaasilu waad xiriirinaysaaba adiga la yidhi marka qaala waxau yidhi innii anigu lastu ka hay-atikum idinkoo kale ma ahi ayb oo marka halkaa waxaa laga qaadanayaa ficilka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee cibaadada ah nebiga in looga dayanayo oo asal ounan ku ahayn khusuusiye inuusan asal ku ahayn oo ficilka nebiga uu samaynayo isaga inuunan gaar u ahayn ilaa khusuusiyada deliil in loo helo ma ahane walidaalika asxaabta hadda waxay xujaysteen oo ay deliishadeen inuu isaguba samaynayo ay deliishadeen markaa nebigu laakiin muxuu yidhi marka uu ku cileeyey anigu idinkoo kale ma ahiyo xukunkan waa idinkaga duwanahay nacam ee ma aanu dhihin maxaad aniga iigu dayanaysaan ma dhihin rasuulka caleyhi salaatu salam inay ku daydaan waaba la farayba innii anigu lastu kahayatikum idinkoo kale ma ahi innii abiitu anigu waan baryayaa yudcimunii xaal ou iquudinaya rabbii rabbigay wayasqiinii yasqiinii ou iwaraabinayo anugu habeenka waan baryayaa rabbi baa iquudinaya iwaraabinaya idinkoo kale marka ma ahi culamadu marka waxay ku macneeyaan dhowr macnaa lagu macneeyaa macnaha ugu dhow ee ugu yacni dhow waxaa weeyaan macnaha ibnuulqayim uu ku macneeyey ibnu xajarna oo ku raacay fii fatxi ilbaari ee uu yidhi marka e, quudintan iyo cabitaanka e, waraabintan la waraabinayo waa quudin iyo waraabin macnawi ah waay waa quudin iyo waraabin macnawi ah ee cunto loo keenayo cunayo ma jirin ilaa muwaasil maba noqon lahayn hadday saa tahay maogtahay marka macnuhu wuxuu yahay ee marka aan alla cibaadaadka aan ku jiro oon qur-aanka akhrisanayo on ilaahay la faqaayo on la munaajoonayo yaa macaanka iyo yacni dareenka quluubtiisu say u dhismaysay u xoogaysanayso yaa wuxuu u dhigmaa qof cunto cunayoo kale oo cunto cabayoo kale marka waxaa weya waa ladaa'if macnawiya min allaahi tabaaraka wa tacaala uga imaanaysa sala allahu nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayb oo naftii baa marka ah, xoogoobeysa oo waxyigii iyo munaajaadkii rabbi bay ku xoogoobaysaa marka cuntamaba dareemaysaa macnuhu marka nebiga uu tilmaamaya kaas waay e, ibnu xibaan isaga meeshaan xoogaa waxaa weeyaan wax hariib abuu ah la yimid macna hariib oo meeshaan ka yimid ayuu la yimid macnaha waxa uu yidhi marka e, waxaa loo jeedaa quudintan la sheegayo yudcimunii rabbii wayasqiinii waa allah yacni xaggiisa cunto uga keenayo waa cuntadaa buu nebiga cunaayey iyo cabitaankaas markaasu haddana wuxuu ka sii dheliyey macno kaleo waxa uu yidhi waxaa laga qaadanayaa nebigu inuusa caloosha dhagaxba ku xiraninba nacam inuunan baaha jirinaa laga qaadanaa buu yidhi axaadiista tirada badanoo marka nebiga intuu baahday caloosha dhagax ku xirtay waa diidaya isaga axaadiis ama la nasakhay ama wuxuu ku sheegaya mansuuq inay tahay iyo macno noocaasoo kale eh, sidaa marka saxiix maa jumhuur ahlilcilmina kuma raacin ibnu xibaanna kitaabkiisa la yidhaahdo ataqaasiim kitaabkiisa saxiix ibn xibaan ay dadku u yaqaanaan laakiin la yiraahdo eh, kitaabka magaciisa waxaa weeyaan eh, isaga uu markaa ku sheegay eh, taqaasiim marka waana waana saxiix ibn xibaan midkan la yiraahdo waxyaabo badanoo marka wuxuu ku sheegaa isaga ta'wiilaad badan baa ku jira oo marka aan jumhuurta oo ku khilaafo nacam culamada marka imaamu dahabi xataa siyarka waa ku sheegayaa oo wuxuu leeyahay lahu ta'wiilaatun tawiilaad buu leeyahy jumhuurta uu ku khilaafayo badanaa kanaa ka midoo kale hadda nacam wuxuu leeyahy rasuulka maba baahan jirin xadiidkana u daliila inuunan baahan jirin laakiin inuu nebigu baahday waa soo aroortay xisiyan inuu u baahday laakiin macnawiyan waayo xadiidkan ayb idcaam iyo yani waraabin oo macnawi ah macnaahu waa kana marka macnaahu macnihiisa waxaa weeye yajcalu wuxuu yeelayaa alle wuxuu yeelayaa fii quwati wuxuu yeelayaa fii quwati man qof xooggiis akala wax cunay wa shariba ah wax cabay وعn abi qتاadة alxاriث bn الربعي radيa الlه عnه qaal qaala rasuulu الlahi slى الlه عlيه wali wsلم inii anigu la aquumu ilى الصalaati salaadan isu taagayaa wa uriidu waxaanan doonayaa an udawila inaan dheereeyo fiiha iyada salaaddii inaan dheereeyaan doonayaa fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa'a asabiyi cunuga yarkaa ooyintiisa fa atajawazu waan soo gaabsanayaa fii salaatii salaadeyda maxaan sidaa u yeelayaa karaahiyata an ashuqa calaa ummihi nicid aan nacayo inaan hooyadii dhibo nicid aan nacayo inaan hooyadiis dhibo darteed rawaahu lbukhaariyu rawaahu eh, lbukhaariyu marka waxay leedahay markaa cunugaa hooyadiis marka ay masjidka wax uga tukanayso waxay leedahay muhiimad yay leedahay cinda alimaam eh, eh, nebiga agtiisa iyo qofka imaamkana inay ka yeelato laga rabaa ee uu dareensan yahay marka wacan jundub bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama man sallaa salaata subxi salaada subx qofkii tukado fa huwa isagu fii dimmati illaahi ilaahay magangelyadiisuu ku jiraa yacnii weliba jamaaca qofkii ku tukada ilaahay magangelyadiisu ku jiraa falaa yadlubannakum ullaahu alla yownan idinka dalbanin min dimmatihi isaga magangelyadiisa bishay-in yownan idinkaga dalbanin magangelyada alla subxaanahu watacaala iyounan idinkaga dalbanin wax oo yacnii idinka markaa qof alla uu magangeliyay inaad dhibtaan dabadeedna idinkana alla oo idin ciqaabo markaa nacam taa alla yuusa idinkaga dalbanin nacam fa inahu shaniya man yatlubhu min dimmatihi bishayin qofkau alla subxaanahu watacaala magantii magangelyadiisa wax ugaga dalbado yudrikhu ilaahay waa haleelaayo waa soo qabanaya qofkaas wa uu soo qabanaya uma markaa dabadeed yakubahu wuxuu ku kufisiinaya calaa wejhihi wejigiisa fii naari jahannama naaru jahannama weji weji ugu tuuraya markaasna naam rawaahu muslim marka qof muslima oo musalli oo tukado oo salaadii jamaaco ku tukana in la dhibo qofka inuu iska ilaaliyo ee uu hadal ku dhibo ee uu ficil ku dhibo marka waxyaabaha dhan inuu iska ilaaliyo marka dadka mushkilada yacni dadkii hadda iska badaa yacni hadal iyo in lagu dhibo qofkii waxay joogtaa yacni muddo dheerba yacni aan arkaynay dadkii oo masjidkaaba lagu gaadaaba nacam ayb masaajidka weliba salaada subaxaaba lagu gaadaa meeqaan naqaana dad yacni salaad subax iyagoo masjid u socda la dilay nacam ayb oo halkaas lagu gaaday nacam ama isagoo masjidkii ka soo baxayo salaadii subax gurigiisa usoo socdoo la dilayna qofkaas marka waxaa samaynaya inta in la egaa ciqaab marka ilaahay u yaboohayna nacam ilaahay subxaana watacaala uu ugu goodiyey marka macnawiyaad badan oo iimaaniya dadkii ayaa bulshadii ka dhimatay nacam macnawiyaadka iimaanigu markay dhintaanna wax kasta waa la filana nacam wax kastoo xumaana dadka dhexdooda waxaa weeya wax oo laga fishay noqonayaan walciyaadu billahi nacam wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalama qaala waxa uu yidhi nebigu almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale walaalkiis waaye laa yadlimuhu ma dulmiyo oo dulmin yani laa yadlimuhu laadan hadda waa naafiyo waaye waa bimacna alkhabar laa yadlimuhu ma dulminaayo waa khabarun bimacna nahyi waaye khabarun bimacna nahyi laa yadlimuhu yacni yousan dulminin waay macnaheeda laa yadlimuhu ma dulmiyo oo yaanu dulminin walaa yuslimuhu cadowgiisa uma dhiibo yacnii cadowgiisa yaanu u dhiibin ayb man kaana fii xaajati akhiihi walaalkiis dantiisa qofkii dhexdeeda ahaado kaana allaahu alla wuxuu ahaanayaa fii xaajatihi isaga dantiisa oo alla ahaanaya isagana oo ninkii walaalkiis taageero ee wax u qabto ilaahay baa isagana taageerayo wax u qabanayo waman faraja can muslimin muslim qofkii ka faydo kurbatan kurbo faraja allaahu canhu alla wuu ka faydaa isagana kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo kurbadeeda ka mida ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka faydayaa nacam ayb waman satara musliman muslim qofkii asturo oo u ceeb asturo ama yacnii dharla'aan ka asturo satarahu allaahu yowma alqiyaama alla subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha waa asturayaa muttafaqun calayhi xadiidkan macaani badan baa ku jirta oo tacdiimu xurumaati almuslimiin taabanayso waxaana macaanidaa ka mid ah qofka muslimkaa qofka kalee muslimkaa inuu dulmiya ma aha oo waa laga reebay oo dulmiguna waa maxayna wadcu shayi fii kayri maxallihi shay boos aanu lahayn in la dhigo qof muslima inaad karaamayso kaa mudaya inaad ihaanaysa ma aha nacam bay markaa dulmi bay ku noqonaysaa haddaad maalka maalkiisa aad ka xoogtood naftiisii dishood dhiigga ka daadiso ood yacni ama aad cayso wuxuuna kaa mudnayn waa dulmi marka walaa yuslimuhu cadowgiisa uma dhiibo cadowga ama muslim ha ahaado muslim isaga marka cadow u ah ha noqdo dilaayo ama raadsanayo ama gaal ha noqdo gaalku waaba min baabi owlaa nacam sina yacnii qof cadow u ah uma dhiibo mas'aladan marka waa ka duwan tahay yacni mas'alada ah qofku hadduu dembi sameeyey oo kale qofku hadduu dembi sameeyey ee xuduud ilaahay in lagu ooga la rabo dowladdii muslimadda ahayd inay ku oogto ou rabo da waad qabanaysaa waa u dhiibaysaa dowladda muslimadda nacam si xuduudda loogu oogo ee adiga dhabarkaaga ma gashanaysid taa lacnad baaba man axdatha fiiha xadathan ou aawaa muxdithan fa caleyhi lacnat ullaahi eh, lacana allaahu man aawaa muxditan ninkii qof muxdith dembi soo sameeyey gadaal gashto allah lacnada nacam taa iyadu maaha xadiidku waxa uu ka warramaya nacam cuquubadii rabbaaniga ahayd in lagu fuliyo iyo qofka in lakala dhex gala iyadu ma aha nacam ee middan waxa ay tahay qof cuquubo hadda uu galay aan jirin oo yacni lagu fulinayo ama lagu fulina aanay jirin in qofkii la yidhaahdo marka cadowgiisii loo sallimo oo loo dhiibo cadowgiisi ama muslim ha ahaado ama marka cadowgaasi gaal ha noqdo ayb marka walaa yuslimuhu marka laleeyahay dadka muslimiinta in gaalada loo dhiibo ma banaana nacam dadka muslimiinta in gaalada loo dhiibo ma banaana hadday ka gardaran yihiin dadka muslimiinta ay gaalada ku gardaroodeenna dowladda islaamkaa laga rabaa inay dadkaasi uga xaq soorto dadkaa soo waxaa garata maaha ayb bacdi naas baa marka waxay soo deliishadaan oo u baahan meeshaan in la baraarujiyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sulxulxudaybiya markii gaalada ula heshiiyey wuxuu kula heshiiyey qofkii xaggooda ka yimaado ee muslimo inuu u celiyo iyaga ayuu kula heshiiyey soo ma garanin arrintaa iyadaa marka maxaa laga yeelayaa marka nacam oo marka taa ma keenaysaa in gaaladii marka qof muslima in gaal loo dhiiba ma keenaysaa arrintaa marka iyadu waxay u baahan tahay dhowr waxyaaboodoo tan koowaad waxa ay tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadkaas uu dhiibayo horta heshiis buu ku galay nebiga heshiiskaasna heshiis wuxuu ahaa waxyi min allahi ilaah xaggiisa looga waxyooday inay guul tahayna nebiga loo sheegay inay guul tahayna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam loo sheegay ko miyan haddana waxa nebiga uu u dhiibaya dadka dadka u yimaadee muslimiinta ah ee uu celinaya rasuulka wuxuu u dhiibi jiray dad markaa iyagu yacni qaraabadooda u dhiibi jiray wiilka markuu yimaado aabihiisuu sii jiray sida qisadii abujandal aabihii baa u yimid aabihib aabihii buu u dhiiba nacam aabihii ayuu u dhiibaye ayb marka eh, qaraabada ninka wiilkuna aabihiis dabcan xiriir unbaa ka dhexeeya xataa gaali muslim hadday kala noqdaan waxaan ujeedaa yacni waalidnimadu waa jirtaa un mar walbo so waxaa garata maaha hadda marka qof muslima macnaha iyaga ah macnahaas isaga ah dowlad muslimada heshiis ma ku geli kartaa mase kuma geli karto naag awalan horta hore haween lama dhiibi karo oo iyada taas bilitifaaq haween soo gaalo ka soo baxsatay in loo celiyo maba banaanaba waxa laga hadlayana ogaada waa qof gaaladii ka mid ahayo iyagoo ku tirsanaay ee ka yimid waayo waxa laga hadlaya yaysan kaa hoos bixin nacam ee dal islaama yimid waayo sooma garanin ee maahan qof muslima oo muwaadina oo beledkii uu ku dhashay ku nool in inta la qaado gaalo loo dhiiba ma aha nacam taa iyada waxa baabku ma ku saabsana so waxaa garata maaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadkii madiine joogay kulama heshiinin inuu maka geeyo ee waa wixii heshiiskaa kadib nebiga caleyh salatu salaam u yimaada marka haddii marka nimankaa soo haray marka dowladda islaamka marka ma kula geli kartaa culammada in badanoo ka mida maba lagula geli karay leeyihiin heshiiskaa sulxul xudaybiyana wuxuu ahaa heshiis gaar ah nebigu gaar u ahaa nebigana waa loogu waxyooday walidaalika cumar markii uu nebiga yidhi rasuulka ilaahi lima nucdi daniyata fii diinina waa kii nebiga yidhi allah ay e amray aniga allah ay e amray buu yidhi hadda cid alla ou amraayo ou ku amraayo arrintaas oo kaleoo guul baa ka dhalanaysa uu dhahayo allana ma lahanoo imaamkan hadda muslimiinta ama qofka muslimiinta maanta xukumo waxyi marka hadda loo waxyoonaya isaga ma jirto nacam sidaa darteed maba lagula geli karay dhahayaan culummada in badan oo ka mid a qaarkood waxay leeyihiin haddii lagula galo oo lagula heshiiyo oo arrintaa iyadaa heshiis lagula galo way bannaan tahay qofkii iyaga ka imaanayo nacam qofki iyaga ka imaanayoon dumar aan ahayn in loo celiyo soo ma garanin waxay leeyihiin marka waxaana loo celinayo la siinaa bay dhahayaan qaraabada nacam qaraabadooda iyo eheladooda la siinayaa nacam soo waxa garata maaha ayb marka waxa adduunyada hadda ka socdo baabkaas ninkii ku dabaqo waxaan ilaahay markhaati oganahay inuu gafsan yahay nacam ayb maxaa yeelay wax isku mida maba ahaba nacam nin muslima oo aan wax dhulkiisii joogo bimujarad maxaad ilaahay u caabudaysaa dadkaaga wax ugu sheegaysaa maxaa dadkaaga wax ugu sheegaysaad u baraarujinaysaayoo dadka qur-aanka u baraysaa taa darteed iigu soo qabo sulxulxudeybiyay la mid tahay taas waxaa weeyaan fiqina ma aha xadiidna ma tilmaamayo nacam soo waxaa garata maaha nacam marka walaa yuslimuhu loo cadowgiisa uma dhiibaayo yacni yaanu cadowgiisa u dhiibin ayb marka baababkaas iyagu marka waxaa weeyaan taasoo kale marka iyadu ma ma ma banaana nacam fatxulbaarigana macnaa yani ninkii rabana yani qisadan sulxulxudaybiya wuxuu ka fiirinayaa iyo tawjiiheeda kitaabkan layidhaha alawsat lilimaam ibn lmundir raximahullah ibnulmundir oo culamada selafka ka mid ah kitaabkiisa alawsat iyou kaga hadlayaa culummada sida ay ka dhaheen juska kow iyo tobnaad ayuu awsatka uga waramayaoo kaga waramayaayb marka dadka iyagoo hadda xaalad waxay maraysaa xaalad kadub maba ahba cuhuud lagu kala galayna ma jirta hadda oon ognahay soo waxaa garata ma cahdina laguma kala gelin thaaniyan haddana dad yacnii aan dowladba aan dad aan dadka mas-uulka ahaynaa usoo qabqabtaba dadka nimanka nacam ayb waddamada marka maalan eh, waddamadii hadda soomaaliya iyo meelahaasoo kale waxaan arki jirnay dad wada yacni aan ciday xukumaan jirin oo mooryaan iska ah ayaa lacag la siinayaa markaasi shabaq dhiganayaan nacam markaasay toban toban iyo labaatan labaatan iyo soddon soddon dadkii u qabanayan qaarkood xataa gaaladii ay dhahaysa xataa ma rabno annaga dadkan oo dadkan raadinayna maahan iska ceshta markaas inta celiyaana haddana dilayaan dil ugu darayaan nacam waxaas marka yaan lala dagaalin haddii la yidhaahdo maxay tahay marka waa qofku haddaanu iska difaacin kuwaasoo kale naftiis uuna ka difaacin marka waayahay intuu isu sallimo maa marka yaa ayaa la qaadaya marka waayahay miyuu dhahayaa nacam fidno maya hadduu marka iska dhiciyo kuwaasoo kale man kaana fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadiisa dhexdeeda qofkii ahaada kaana allaahu fii xaajatihi allah isagana xaajadiisa ahaanayo qofkii walaalkii dantiisa ka shaqeeya oo aan garabkiisa ka bixin ilaahay baa isagana garabkiisa gelaya waman faraja can muslimin muslim qofkii ka faydo kurbatan kurbo waman faraja can muslimin kurbatan faraja marka waxaa weeyaan tanfiiska iyo tafriijku waa kala duwan yihiin xadiid kale waxaa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya buu ahaa tanfiisku marka iyada waxaa weeyaan eh, tafriijku waa feyditaan musiibadii qofka haysatay dhammaan in laga dul qaado waay tanfiiskuna waxaa weeyaan marka in laga fudaydiya waay qofka kurbaa haysay kurbada inaad ka khafiifiso iyadoo marka adi adna kurbadaadu alla kaa khafiifinaya qiyaamaha haddaad ka feydo kurbadana ilaahay kurbadaadu kaa feydaya iyada dhammaanteedba marka tafriijka ayaa fadli badan faraja allaahu eh, canhu bihaa kurbatan min kurabi ywmi alqiyaama ma isku mid baa marka kurba adduunya kurba qiyaama waa isku mid maaha waman satara musliman muslim qofkii u ceeb qariyo asturo satarahu llahu ywma alqiyaamati asagana alla asturayo maalinta qiyaamaha mutafaqu calayhi wcan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama almuslimu akhu lmuslimi muslimka muslimka kale walaalkiis weeyaan laa yakuunuhu ma khiyaanayo walaa yakdibuhu been uma sheego walaa yakdibuhu isagoo rumaysanaya been uma sheego ninkaanuu ku dhegeysanayo sheekadaadii rumaysanayo inaad been u sheegta ma aha kama mudno walaa yakduluhu ma hoojiyo walaa yakduluhu ma hoojiyo macnaheedu waxay tahay garabkiisa kama baxo meel uu hiilkiisa sugaayey oo yacnii eh, eh, hiil eh, yani uu kaa sugaayey hiillo uu kaa sugaayey inaad garabkiisa ka baxdaa ma bannaana nacam qofkii muslimka ah kugu xisaabtamayo inaad u kaalmayso garabkiisa soo gasho kaa filaya inaad uga baxdo maya aniga kuma jira tiraa waxaas nacam aday ku haysataa ka dabaalo ma fiicna nacam walaa yaqduluhu marka eh, ma hoojiyo garabkiisa kama baxo kulul muslimi muslim dhammaantiis calal muslimi muslimka kale xaraam xaaraam weeyaan cirduhu sharafkiisa wa maaluhu maalkiisa wa damuhu iyo dhiiggiisa ataqwa alla ka cabsi wahaahuna halkaan ahaaday bixasbi mri'in qof kaafigiis waxaa aa min ashari shar n kaga filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiis muslima inuu xaqiro rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan ayb shar waxaa qofka ugu filan inuu walaalkiis xaqiro nacam qofkaas qof baa laga sheekeyna muxuu laa yusaawi shay-an kan wuxuu yahay malaha nacam ayb marka waa yasayaa waa yasayaa waa yasayaa marka qofku in la yasoo la xaqira ma fiicna ayb taxqiirku wuxuu keenayaa qofkii la xaqiray isagiina inuu suu-u danni iyo xumaan iyo balaayo qofkan kale qalbiga ugu gunto hadhow cadowgoodii baa ka faa'iidaysanaya marka nacam soo waxa garata maa nacam ma fiicna bixasbi mri'in min ashari qof shar waxaa uga filan an yaxqira akhaahu lmuslim taxqiirkuna cudur qalbiga gala waa dadka dad waxaa jiro dadka iska xaqiro un yani oo yani isaga kibir qalbigiisa uga jiro dadkii ghayruhuna waa xaqiraa oo wax fudud buu ka dhigayaa laakiin waxaa laga yaabaa midkan xaqira inuu ka khayr badan yahay bimili ardi dhulka muggiis oo yani jeer inuu ka khayr badan yahay baa laga yaabaa marka taxqiirka qofka muminka dabeecad uma aha tawaaduca dabeecad u ah nacam tawaaduca inuu isaga isliido naftiisa nacam oo dadka waa kaa fiican yihiin uu is yiraahdo oo adaa dadaalkaa uu gaabiyaa inaad inuu is yiraahdaa laga rabaa nacam culummada iyaga qaarkood marka ay yani aad eh, taraajim ama kutubuuljarxi watacdiil yacni laa yusaawi shay-an waa ku arkaysaa laakiin qof ay iyagu jarribeenay og yihiin oo ay ama mawduuc ay ka hadlayaanoo gaar ahoo baab yani ku saabsan bay kaga ayay u leeyihiin sidaas iyaga nacam laakiin wax oo maahan iska qof kasta oo iska iska rito uu yiraahdo shiikh eh, alimaam shucbo saas dhahayaan aragnay shucbaba waa yiri inuu yiraa mah adiga shucba haddaad lamid tahay dheh haddaada lamid ahayn iska dhaaf soo ma garan qofkii aan qur-aankii dhammaysanninaaba laga yaaba oon akhris ku dhammaysanin inuu yacni shucbo soo deliishaday yaa baabkaas barayba isago nacam inuu in la baraaba khalad ahaydba baabkaas marka hore in qur-aankii la baray ahayd soo maha nacam ayb oo diinka asaasiyaadkiisa iyo mabaadi'da diinta inuu fahmay ahayd nacam inta la gelin lahaa yani yani abwaab eh, yani dheerdheer oo yani ilaahay dartiis in wax loo xanto inta la gelin lahaa nacam iyaga laftirkooda markay a'imo noqdeen unbay hadleen maahane iyagoo ilmaa yaryaroo aan weli aan a'imo noqonin hadal miyay wax ka hadleen kama aanay hadleen wa canhu qaala qaala rasuul lah sal l slm tarbiyadaas hadda marka waa qofkay kusoo laabane ninka dadka tarbiyadaas ku tarbiyeeyo hadhow isagaa la dhahaya marka dambe laa yusaawi shay-an nacam kii ou isagu soo baraya dhahay laa yusaawi shay-an soma garan wa canhu qaala qaala rasuululah sal ly salam laa taxaasaduu haysxasdinina ayb xasadku waxaa weyan qofka nicmadiisa inay ka baaba'do inaad jeclaysato waa cilmi buu leeyahay kan cilmiga inuu ka baabaa inaad jeclaysato cibaada ilaahay siiyo nin cibaado badan oo ilaahay subxaana watacaala dhowray waaye ninkan kan un mar un muubadda gala isleedaa nacam qadkaba uu ka baxo si hadhow si hadhow loo yiraahdo waa kaasaa maxaan idiin sheegi jirna ninkaan nin xuno ahaa nacam intaas keliya rabaa nacam dhibaatada kale uma jeedo cajiib walaa tanaajashuu ha isfallisinina walaa tanaajashu aslu najshi waxaa weeyaan ugaadha marka la kiciyo nacam diddo ayaa najshiga asalkiisu saas walaa tanaajashu hadda marka waxaa loo jeedaa fallisaadda qofku intuu marka badeeco oo suuqa taallo marka la yiraahdo laba qof kala gadanayaan oo kale boqol camaloo kan gaari markaasu wuxuu leeya boqol iyo konton anaa ku siinayo danna kama laha shaygaas inuu gato wax dana uu ka leeyahay ma laha mararka qaar marka ninka baayaca iyo isagaa soo heshiinayo war ordoo niya suuqa ii galo xoogaa qiimaha iyo kiciba u leeyahay dadkii baa marka lagu dhibayaa kaasoo kale ma bannaana haddaad badeecada danka leedahay laakiin suuqana la keenay baycul bayculmusaayada la yaraa kaas waa bannaan yahay isaga nacam boqol yaa ku daray boqol iyo labaatan yaa ku daray boqol iyo soddon yaa ku daray boqol iyo konton waa banaan tahay kaaswaa beyculmusaayada layidhaha beecaas laakiinse mid adoon qof aan dan ka lahayn inuu ziyaadiyo beecaas ma banaano waa najshi walaa tabaaqaduu marka waxaan o dhan waa arrimaha bulshada waay nacam wax dadka bulshada wax isku diro ama calaaqaadkooda xumeeya waay waxaan xaasidnimo markay xaasidnimo markay meeshaan taallo bulshada waa isku xumaanaysaa cadowgoodii baa marka faa'iideysanaya <coughs> yacnii kani intuu wax noqo lahay wax kastoo ka xasdayaa macno kastoo nolosha ka miduu ka xasdaa markaasuu muxuu samaynaya marka cadowgiisaaba iroon uu leeyahay nacam wax soomaalida hadda haysto cadowgii cadowgiisiibaaba aniga iroon buu leeyahay nacam intuu kan wax noqo lahay marka dhibaatada marka waa sii soconaysaa meeshan bay marka la gaartay allahu aclam xataa anuu ma garan kara say uga badbaadeen dadka xataa khaasada ah xataa say culimmada xataa uga badbaadayaan arrinkan oo kale waa aad iyo aaday u daran tahay kooxo intay kala noqdeen isneceb markaasaa kooxdan hadday wax wanaaga samayso si kooxdan loo baabici lahay sumcadeeday kuwaan u diidayeen waxay wanaagsanay nacam diintii dhammayd marka ikhlaaskii meeshaas ku baaba'ay hebel maxaa ka xanaajinayo hebel maxaa ka caraysiinayo iyo hebel maxaa ka farxinayo unbaa lagu jiraa keliya un nacam ayb cajiib walaa tabaaqaduu ha isu carooninina walaa tabaaqaduu ha isu caroonnina marka ha isu carooninina marka la leeyahay macnaha meesha ku jiraa wuxuu yahay buqdigu waa laba nooc albuqdu lilaah ilaahay dartii in loo caroodo kaawa bannaan yahay ayb waanan qaar waxyaabo ka midana waa soo marnay qaybna waxaa weeyaan waa buqdiga xaaraamta ah qofka inaad xaaraan ugu carooto diin ilaahay dartii aynan ka ahayno waa midkaa taxdiidka sheegayo labada marka waa isdhexgalaan ibnu rajab sida uu yiri jaamicilculuumka dadka qaar bay iska soo dhexgalaan qof baa waxaad arkaysaa nooc hawo ahaa ku jirto marmarsiye marka wuxuu u raadinayaa diin buu raadsanayaa nacam ayb soo ma garan markaas hadhow wuxuu leey aniga qofkan diin baan ugu caraysanaya darteed fil xaqiiqana wuxuu ugu caraysan yaha waa hawadiisa wax naftiisa jeceshaha so waxaa garata maa marka ilaa qaarka waxay gaaraysaa war qofkan waxaan aad ugu caraysantahay waaba wowba ka towbad keenaad leedahay maogtahay waa ka soo laabto ka toobadkeene maa iskala heshiisid may beenay ka tahay buu leeya nacam rurun kama ahan buu dhahaya hadda waa nin naftiisa u caraysan kaasoo kale ilahay dartii uma caraysna soomaa nacam ibnu rajab marka wuxuu yidhi inta badan marka waxay ku dhacdaa taasoo kale buu leeyahay qof waxaa dhici karto inuu arko yacni sheekhiisa qof mas'ale ku khilaafay sheekhiisaasuuna isagu aaminsan yahay marka buu yidhi nacam marka sheekhan waana gefi karaa sheekha dabcan ninkaanuna marka wuxuu aaminsanya sheekaaga waaba nin waa gefi karaa dhihi karaba maba lehba markaasoo marka waa nacayaa marka nacam nicitaankan marka maxaa sababayna buqdu lilaah ma aha marka isaga laakin saasuu ka dhigayaa jaamiculculuumka marka baxhi xoogaa buu ka qoray ilaa cabaar dhowr safxa meelahaas ku dhadhow taqriiban marka iska jir buqdigaaga ilaahay dartii ha ahaado yaanay noqonin yani xuduud nafsi ayaysa kaa noqonin walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina oo dhabarka ha istusinnin oo ha kala jeesanina walaa yabic yaanu gadin bacdukum qaarkiin calaa beyci bacdin qaarka kale beecooda korkiisa ha isku kor gadinina walaa yabic bacdukum calaa beyci bacdin waxaa weya qofkan laba nin baa wax kala iibsanayso laba nin ayaa wax kala iibsanayso markaasa waxaad leedahay intaad adiga adaa u imaanaya markaas waxaa leedahay kii wax iibsanaya aad la hadlaysaa war hebelow ninkan waxba ha ka gadanin anaa badeecadaasoo kale hayo kaa iibinayo lacag raqiisa kaaga iibinayo ka tag markaasuu ka tegaya walaa yabci bacdukum calaa beyci bacdin marka waa kaas nin kaleo wax gadanaya inaad korkiisa wax ku gadata ma aha wa kunuu ahaada cibaadallaahi eyaa cibaadallaahi ilaahay addoommadiisaow ikhwaanan walaala ahaada almuslimu muslimka aqulmuslimi muslimka walaalkiis waaye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaqduluhu ma hoojiyo oo garabkiisa kama baxo walaa yaxqiruhu ma xaqiro attaqwa alla kacabsigu cabsigu haahunaa halkan buu ahaaday wayushiiru ilaa sadrihi laabtiisu ishaaraya halaaa maraatin alla ka waa halkaan nacam marka alla ka waa halkan marka lagu leeyahay asalkiisa waa nacam asalka alla ka halkaas waa marka halkaagan oo alla kacabsi uu dego jirkaagii dhammayna ilaahay bay u soconayaan xaggiisa nacam soo ma garan oo waxaa weeyaan eh, alaa waina fi ljasadi mudgatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu marka qofku ma sheegan kara laakiin alla ka cabsiga qalbiga iiga buuxo jirkayguna waxaa weeyaan ma camal falayaan taas wax soconaa ma aha ayb marka wuxuu yidhi eh, wayushiiru ilaa sadrihi buu ishaarayey bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim marka qofka alla ka cabsigo inay halkaas ka degtaa la rabaa bixasbi mri'in min ashari qof waxaa shar ugaga filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiis muslimka inuu xaqiro kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wamaaluhu wa cirduhu annajshu an yaziida inuu kordhiyo weyaan fii thamani silcatin badeeco qiimaheed yunaadaa calayha la naadinayo fi suuqi laga naadinayo iyo wa walaa ragbata wax damacana lahu ounan ka lahayn badeecadaas fii shiraa'ihaa gadashadeedana ounan damac ka lahayn bal yaqsidu wuxuu u qasdayaa an yagura hayrahu hayrkii inuu kadiyo oo qof kaleoo meesha jooga inuu wuxuu rabaa uu dago uu siro wahaada xaraamun kaasna waa xaraam dadku yacni waxaa weeyaan dabkan hol caaya aa u jeedid oo yacni cadaabka xagga alla ka imaanayo nin kastaa qayb yarbou xaabo yarbou nin kastaa ku daray nacam dab hol weeyaan nin kastoo nagamida qayb unbuu kusii darsa ayuu ku daray sida sheikhulislaam ibnu teymiya ou dhaho nimanka suuqa joogo ganacsatada dhinacay uga dareenoo waxaanay ku dhaqmayaan nacam naji iyo khiyaano iyo ribo iyo yacni ixtikaar iyo meeqa dunuub baa ka imaanaysa suuqa dadka suuqa jooga ganacsatada ah marka qofkaani wuxuu samaynayaa eh, dhinac bay marka cadaabka idan ay uga dareen xukuumadda nimanka ah iyaguna ilaahay diinkiisa wax ku xukumi maayaan dadka xoolaha guuday xadayaan ay dhacayaan wahaakadaa iyaguna nacam culummadii iyaguna waa maxay si fiican wax u sheegi maayaan qaarkood qaar waxaa weya waa culamaa usuu kuwo kale waxaa weeyaan waa iyagu eh, alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkarkii sidii loogu talagalay ula imaan maayaan iyaguna waxbay ku dareen marka meeshaas waa ka qayb qaateen burburka soo maha nacam baadiyaha iyo kii jooga isaguna laftirkiisa waa qaybo uu ka qayb qaadana nacam dhiilada qabeliga iyo colaadaha iyo meelaha u asalka ah waay nacam marka qof walba inuu inuu iska ilaaliyo inuu ciqaabkaas qayb uu ka noqdo waxa asbaabtiisa inuu qayb ka noqdo laakiin dadka waxaa la yaab leh nin kastaa wuxuu rabaa ciqaabkii asbaabtii ciqaabtana qayb bau ku lahay inuu qirtana ma raba nacam inuu qirtana ma raba keyrkiis unbau farta ku fiiqayaa nacam ma fiicna taas in iyada nacam ayb nimanka suuqyada jooga lagama celi kara waxaan dhan hadda nacam qiil iyo inta kasoo wareego iyo kan yeel iyo waxaa laga yaabaaba wadaadka maalin walba kor taaganoo waxaan ku waaninaa inuu dhibsadaaba laga yaabaa kan yaa kaa wado inuu is yiraahda waxyaabaha suuqyada lagu hayo allahu aclam ilaahay umbaa xaqiiqadeeda ilaahay baa og horta nacam laakiin wax yar laguma hayo suuqyada wa can anasin radnacam eh, watadaaburuna an yucrida cani linsaani insaanka xaggiisa inuu ka jeesto weeyaan wayahjurahu uu ka hijroodo wayajcalahu ou ka dhigo ka shay iladii shay wara'a dahri dhabarka gadaashiisa shay ah oo kale waduburi iyo dabada gadaasheeda shay wax ah oo kale qofka inuu ka dhigo wacan anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal laa yuuminu axadukum midkiin ma rumaynin oo iimaan dhaba oo xaqiiqatliimaan lagama helin xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiisa waxa uu la jecel yahay muttafaqun caleyhi waa soo marnay xadiidkan wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam unsur akhaaka daaliman ow madluuma unsur u gargaar akhaaka walaalka daaliman isagoo daalima wax dulmiyey ow amase madluuman isagoo la dulmiyeyba u gargaar labada kolba walaalkaa u hiili jaahiliyadu ayagu waxay ka dhigeen marka sidaan yani mar walba u dagaalan laakiin nebigu waa bedelay macnaheediibuu bedelay fiiri halkan marka maxaa laga qaadana marka eray yani jumlo si ay qola u isticmaasho si saxa waa loo isticmaali karaa isla jumladii laftirkeeda wax laga orda ma aha nacam soo ma garan mahmaadan marka waa isticmaali jireen jaahiliyada nebiga jaahiliyada ugama aanu tegin nacam waxyaabaha marka dadka eh, wixii un dembi aba dembi ah unbaa laga tagaa iyo macnaha qalloocan unbaa laga tagaa maahane de wuxuu waxaa weeyaan kelimaadku iyo jumalku wax dhibaata iguma keenaan nacam qof baa qof dhegeysanayo muxaadara markaas wuxuu leeyahy ninkan koox hiblaayo camal oo hadal egyahay kuleey hadalkiina hadal xun ma aha nacam waxaasoo kale waa shiicada aad weliba ugu badan soo ma garan shiicada marka wuxuu leeyahay sheekhulislaam ibnu teymiya kelimatu cashara waa nacab tahay nacam maxay ku naceen casharalmubashariin ay ku naceen soo abubakar iyo ka mid maaha nacam nacayb oo kaasi dabaalnimo ah waa waxaasoo kale nacam xataa nacayb oo caqli ku jira ma aha mugdi markaas waxay leeyihiin buu yidhi casharadii waa naceen markaas eh, iyagoo casharalmubashariin fiirinayo marka cashara maxay u noocaan tiscada waa jecel yihiin u yirahda tiscada laftirkeeda qur-aanka iyadoo waxaa soo aroortay wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun marka ma waxay keenaya in sagaaloo dhan laga hijroodo nacam sagaal iyada gooni uma xumo umana fiicna soo ma garan marka waxaasoo kale waa waa waxaa kale le ay samaynayaan webi webi ou qoday yacni webi waxaan ujeedaa eh, meel tog ah ama yacnii E, keli ou jeexay yaziid ibnu mucaawiya kama cabaynay dhaheen oonay u baktinayeen marka caqli male waxaas marka nacam yaziiday uu necab yahay ceelkii ou qoday ma ka faa'iideysanayaan soo ma garanin waxaas marka wax fiican maaha ayb marka qofku haddii e, waxaa weeyaan e, hadalku hadduu fiican yahay qola si xun u isticmaasho sida saxiixa dadka loo sida saxiixa qofka u isticmaalo ma dembaabin qaladna ma samaynin nacam wahaakada qofku haddii uu iska dhaaf yaziid webi keli ou soo jeexay gaalo keli ay soo jeexdaa la isticmaali karaa xataa maxaa taas soo ma garan bi'ru ruumiya yaa lahay maryaa yaa cuhmaan iyo ka gada gaalo ka gada soo maha waxa qodays oo gaala ma ahayn maka markuu nebiga jooga caleyhi salaatu wasalaam waxyaaba badanoo oo gaaladu dadkii jaahiliyada ay ay sameeyeen unbaa lagu socday oo la isticmaali jiray naam kaasoo kale marka nacayb sharci ama ma aha nacayb iska waxaa weeyaan oo iska qabaawo ay ku jirta ayb unsur akhaaka daaliman ow madluuman faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah ansuruhu waan u gargaaraya idaa kaana madluuman haddii laga gerdaran yahay ara'ayta bal ii sheeg in kaana daaliman hadduu isagu gerdaran yahay fakayfa ansuruhu see ugu gargaaraa waayahay qaala waxau yidhi taxjuzuhu waxaad ka celinaysaa aw amase tamnacuhu waad ka mancinaysaa oo ka celinaysaa min adulmi dulmiga fa ina daalika kaagaasi nasruhu gargaarkiisa waay gargaarkiisa waa kaasa yani jooga waxaan waa qalad dulmigan dhaafa waa celinaysaa gacantiisaad qabanaysaa ama hadday qabiilkaaga yihiin ku raaci maysid markay dulmiga samaynaya ilaahay ka cabsada dulmiha samaynina leedahay nacam oo dulmi kalamana qeyb qaadanaysid haddaad adiga awood u leedahay inaad xakamayn kartana waa xakamaynay waa celina asxaan baa u samaysa nacam soo ma garan xag allana asxaan baa uga samaysay ummadiina asxaan baa u fashay ood u samaysay soo ma garan haddii laga haddii marka uu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay waa la fahmi karaa iyada nacam haddii madluum uu yahay qofku sida loogu gargaaro waa la yaqaanay waa loo hiilina waa la garab istaagay qofka kalea laga dhicinaya sida nabi muuseba uu sameeyey caleyhi salaatu wasalaam markii ninkii la garaacayay ou arkay markaa uu yidhi u cawday markaa faistakaatahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa faqadaa calayhi dilka unbuu ka shallaayay laakiin laguma ceebayni ceeb maaha yani inuu u gargaaro qof madluuma nacam ayb culammada istiqaatada aayaddaa ku jirtana waa min baabi unsur akhaaka daaliman ow madluuman bay dhahaan ibnulcarabi axkaamu lqur'aanka iyo sida uu ku leeyahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi muslimka xaqiisa cala lmuslimi muslimka kale korkiisa ugu sugan khamsun shan weeyaan raddu salaami salaanta oo la celiyo waciyaadat lmariidi qofka jiranoo la booqdo waitibaacu ljanaa'izi janaa'istoo la raaco wa ijaabatu dacwati markuu kuu yeero gurigiisa kaaga yeerood ajiibtid wa tashmiitulcaatisi iyo midka hindhiso ee alla ammaano alxamdu lilah yidhaahdo in la farax geliyo oo yarxamuka allah la dhaho muttafaqun calayhi ayb wa fii riwaayatin limuslimin xaqulmuslimi sittun weeyaan muslimka xaqiisu waa lix idaa laqiitahu haddaad la kulanto fasallim calayhi wa idaa dacaaka hadduu kuu yeero fa ajibhu wa idastansaxaka tanuu kusoo daray haddii uu kaa dalbo talo wa haddii uu kaa tala dalbo fansax lahu daacadnimo ula tali daacadnimo ula tali nacam inaad jar kasii ridda ma aha nacam maxaa iga gala tiraa kan sii socda nacam ma fiicna mhm marka hadduu tala kaa dalbo fansax lahu la tali ayb oo tala fiicano daacadnimo ay ku jirta si oo idaacad marka waa waajib waa tanfeeri waa xaq sooma jeedid hadduu nin kuu yimaado nio talaan kaaga baahanahay waa inaad sida adiga ay kuula muuqanaysa inaad ula taliso maaha wax yani xaquu kugu leeyahay waay xaq uu kugu leeyahay weyn wa idaa cadasa haddii uu alla subxaanah wataala hadduu hindhiso alxamdulilah uu yidhaha faxamid allah waidaa waa kan kana bacda waidaa cadasa hadduu hindhiso faxamid allaha alla ou ammaano fashamithu yarxamuka allah dheh alxamdulilah haddounan dhihinna <coughs> ala iska dhaafaya mala farax gelinayo ayb ah, saas weeyaan hadiga marka bacdi alculamaa marka in loo sheega markaas masay tahay oo la yiraahdo war waad hindhistay alxamdulilah dheh cabdullahi ibn mubaarak isaga waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray qof insaan baa agtiisa ku hindhisay markaasuu yidhi war hebelow qofka hindhiso marka uu qofka hindhiso muxuu yidhaahdaa buu yidhi markaasuu yidhi alxamdulilah buu yidhi yarxamuk allah buu yidhi marka waidaa marida hadduu jiradana facudhu soo booqo waidaa maata hadduu dhintana fatabicu janaasadiisa ka qayb gale raac marka xaqulmuslim calmuslim shan mar laleeyahay mar lix laleeyahay alcadadu laa mafhuuma lahu ah, waxaa mafhuumu lcadadka waa adcafu lmafaahiim marka lagu leeyahay marka xaqa muslimka muslimka kale uu ku leeyahay waa shan haddaad ka fahamta marka shantaa wixii ka soo haray inaynan xaq ahayn in laga fahmo waa saxiix maaha nacam maxaa yeele mafhuumulcadadku waa adcafu lmafaahiim waay waxaana culamadu yiri alcadadu laa mafhuuma lahu ilaa in qaraa-in kale meesha ay taalla mooyaane wacan abi cumaarata albara bni caazib radia allahu canhu qaal amaranaa rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku wuxuuna amray bisabcin toddobowna amray nacam wa nahaanaa can sabcin toddobana waa naga reebay amaranaa biciyaadati lmariidi dadka jira in la booqdo ayuuna faray wa tibaaci iljanaasati janaasada raacideeda wa tashmiiti caadiska midka hindhisa yacnii in loo la farax geliyo alxamdu lilah yidhi wa ibraarilmuqsimi qofka dhaartay in loo baarinimo falo haddii uu yiraahdo yacni wallaahi waxaas iyo waxaas baad iid samaynaysaa mar hadduu dhaartay u sameey asagaa dambaajinin wa nasrilmadluumi madluumka oo loo gargaaro madluumka oo loo gargaaro wa ijaabati daaci kan kuu yeeray oo marka loo la ajiibo wa ifshaai salaami salaantoo la faafiyo wanahaana waxuu naga reebay can khawaatiima ow amase takhatumin takhatumin faraantiyaal bau naga reebay ama fargashi bidahabi dahab faraanti laga dhigto waa raggiya wa can shurbin cabitaan bilfidati lagu cabo weel fida ah wa can ilmayaahiri alxumri yacnii xariirta gudguduudan yacnii ku fariisashadeedau naga reebay almayaathir waxaa bari dhowray dhahaan culumada soomaalida naam waxa waxaa weeyaan eh, kebadda eh, ama kooraha eh, faraska la dul saaro ee dadkuna marka qofkuna uu ku fariisanayo marka dushiisa na mayaathirkaasay dhahanayb wa can ilmayaahir alxumri gudgud oo kuwooda gudguduudan marka waa mayaathirtu marka waa nooc xariirta ka mid a waa maro xariir ah oo la kor saaro faraska inta la kor saaro marka looga dhigo kooro oo kale dabadeedna marka qofka faraska fuulayo iyadoo ku kor fariisanaya nacam oo iyadaas ayuu marka u baridiisa kaga dhowranaya nacam ku dhowranaya wacan can alqisiyi ayuu naga reebay alqisiy waa noocyadana maryaha xariirta ka mida nacam weyaan wa lubsi lxariiri xariirta labisashadeeda naga reebay walistabraqi xariirta teeda adag oo dibaaji iyo midda yani iyadana nooc xariirta ka mida weyaan muttafaqun caleyhi wafii riwaayatin wainshaadi daallati buu naga reebay baadida yaboohinteeda wainshaadi daallati baadida yaboohinteeduna faray fi sabci alawali toddobadii hore ay ku jirtay almayaathiru mayaahirta biyaa-in baa la akhriyey ya baa la akhriyey muhanaatin laba dhibiceeyey qabla alalifi alifta horteed wa thaa-in muhallahatin tha la saddex dhibiceeyey bacdahaa wahiya jamcu miitharatin weeyaan wahiya shay-un waa wax yutakhadu laga samaysta min xariirin xariir wayuxshaa lagu cubo qudnan suuf lagu cubo oo hayrahu lagu cubo nacam oo lagu gufeeye yani wa yujcalu waxaa marka la yeelaa fi suruji kooraha faraska ayaa la yeelaa marka waa kuuri lbaciiri iyo ratiga yani eh, koorihiisa yajlisu calayhi raakimu midka koraya fuulaya ayaa ku fariista marka marka waa bari dhowray dhahan saasuu ku imaanaya wlqasiyi wlqasiyi bifatxi alqaafi wa kasri siini almushadadati lmushadadati wahiya hiyaabun dhar weeyaan tunsaju min xariirin laga sameeyo wa kataanin iyo laas mukhtalidayni ee isku daran kataanka isagana marka waa nooc dharka ka mida ah wainshaadu daalatina tacriifuhaa yaboohinteeda waay wainshaadu daalatina tacriifuhaa yaboohinteedii weeyaan baabu satri cawraati lmuslimiina muslimiinta cawraadkooda baabu satri cawraati lmuslimiina muslimiinta cawraadkooda asturidda la asturaa fadliga ay leedahay caddaynteeda wa nahyi iska reebid can ishaacatiha layska reebo faafinteeda ligayri daruuratin daruura la'aan wabilahi towfiiq wsala allah wasalam ala nabiyina mxamed wala ali sabi slm